رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigan waa cashirkii labaad oo ka mid ah risaaladii fii cilmi اlaadaabi wاlmunaadara shalay waxaynu soo marray muqadimo yar oo ku saabsanayd fannigan cilmu اlaadaab ama alaadaab wاlmunaadara ama aadaab اlbaxthi wاlmunaadara inuu yahay farac ka tirsan cilmu اljadal oo saddex farac ay ka baxdo fanniga hadda aynu risaalada yarta ka akhrinayno iyo iyo jadalkii usuuligahaa iyo kii khilaafiga khilaafiyaadka fiqiga ah xagga gudaballaadhnidana waxay soo tilmaannay inuu fannigan ka gudaballaadhan yahay labada kaleba waxaa kaloon soo maray tacriifkii fanniga ama cilmigan oo ahaa waa cilmun yubxaثu fiihi can axwaal wadaa'if اlmutanaadirayn min xayثu qabuuluha min xayثu kownuha mardudatan aw maqbuula wadaaiftu waxay tahay baynu soo tilmaannay hawshaa waad soo marteen bay ila tahay waxaa inoo dambeeyey arkaantii munaadarada oo saddex ahaa ama laba ah mowduuc markaa laga niqaashayo dooddu ka socoto iyo labadii doodaysay taana waynu soo maray nina mucallil baa la waa ninka dhisahaya masalada dacwada iyo waxna sheeganay oo waxaasaa jira iyo ma jira nin kale daliilna raadinaya wax dhisaya ninkaa mucallil baynu kusoo tilmaanay ama mujiib ama muxaanku idhahdaayey mustadil ama muddaci magacyo badan buu lahaa ninna saa'il iyo muctarid iyo maanic baa la yidhaahdayo waa ninka wax duminaya ninna waa haadim ninna waa baani nin fikri buu tabaninhayaa ninna waa weerar weerarhayaa labadaad kaalin baa la kale leeyahay ninna in wax dhisuu rabaa wuxuu dhisay ee uu sheegay in adiladeeda u caddeeyo xagganna hadhow uu difaaco ninna weerar wey waa weerar iyo difaac ninka weerarka maxaa la yidhahdaa saa'il muctarid maanic ilaa aakhirih ninka wax dhisahaya ee wax difaachayana mujiib mucalil mxuu ah iyo mustadil ilaa aakhirih wayna soo maray munaadadadu meelahay gasho iyo meelahaysan gelin wax yar baynu ka tilmaanay waxay gashaa asaalatan qadiya khabariya jumla khabariya ama jumla ismiya ficliya mubtadiya khabar maxmuul iyo mowduuc aduu nisbe iyo xugum u dhexeeya bayna shay-ayn wakii sheekhu shee kusoo yidhi wa annadaru bilbasiirati fiiro ku dhisan aragti muxuu ahaa garaad ama aragti caqliyeed oo labada dhinac ka imanayso la eegayo labadaa shay nisbada udhexaysa waa tasdiiqi wixii loo yaqaano atasdiiq annadari ama waxaad u taqaana alisnaad alkhabari ama khabar iyo mubtade ficil iyo faacil ficil iyo naaibulfaacil bimacnaa shay go-an oo adugu aada aaminsan tahay ood sheegayso marka ama ha noqdo salbi ama ha noqdo iijaab ama nafyi ama ihbaat waynu soo marra hawsha ayla tahay waxaa meesha aynu ku saaraynay jumalkii alabiga ahaa ama inshaa'iga ahaa ma gashanoo nidhi murakab taam ah oo go-aan iyo qadiyo wata ayay doodu gashaa qadiyaa laga cabiraa isnaad alkhabari baa laga cabiraa annisba bayna almawduuci walmaxmuul baa laga cabiraa nisba bayna shayayn waxoo dhan soo gebagabee waxaa un kusoo urursanaysaa waa go-aan tasdiiq waxaad aaminsantahood sheegto kadibna daliilkiisii aada u diyaargarooday gashaa waxayna kusoo urursataa cilmiga nadariga ama tasdiiqa nadariga ama tasdiiqa badiihiga ee khafiga ah markaynu gaadhno wadiifat lmucallil aw ilmustadil baynu gaari doonaa insha allahu tacaala faahfaahintaas waxaysan gelin mufradaadka waxaysan gelin musalamaadka labada ruux ay isla ogol yihiin hadduu doono daniba ha noqdo haddaan ogolahay adna ogashay maxaynu ku doodaynaa badihiyaadka jeliga ama ah gashaynu doodo lanna waa mukaabaro almunaadara fi ljaliyaat albadihiya waa maxay mukaabaro wاlmukaabaratu غayru masmuucatin fii cilmi اlmunaadara hawshaa waynu soo maray murakabka idaafiga ah iyo midka taqyidiga ee sifiya mawsuufkaoo kale ah asal munaadaro ma gasho ilaa bictibaar inuu qadiyo xambaarsan yahay ama xugum xambaarsan yahay mooye jaءa zaydun daaxikan asal inaysan gelin bay ahayd doodu laakiin qeydka daaxikan aad xaalada idinku u taqaanaan in laga doodaa bannaan in laga doodo ayaa bannaan inta hore jaaa zaydun baa waa laga doodi karaa ayadoo waa jumlo dhammaystira laakiin daaxikan muran ma la gelin karaa oo dood ma ka bilaaban karta jaaa zaydun maxaa yeele waa jumla khabariyo dhammaystira mata mise ma aha war ma imanin baan ku dhihi karaa inuu yimid daliil u keen dood waa laga aloosi karaa laakiin daaxikan muran ma la gelin karaa mise maya wadaadaha waxay dhaheen lama gelin leanna waa qayd xaaladu waa qayd sooma asalkeedu ama aduu mubayino ka dhig ama hawlo kale sheeg ama kaashifadhada ay kuu taalaay muhiimadu waxaa weeye ama waa laazima ama waa mutanaqilo laakiin qayd bay ka cabiraan iyagu waa ila ninka xaaladiisi baa la qayday asal inaysan gelin bay ahayd laakiin maadaamay jumlo raacsan tahay dhankaasay wax ka soo gelayaan gabagabada mufradaadka musalamaadka qawaaicda ama badiyaadka jeliga ah, ma gasho jumla taama oo khabari a ah, oon inshaa shuqul kulahayn lahayn unbay gashaa taariifta iyo mxua taqaasiimta way gashaa munaadaradu laakiin asaarat inaysan gelin bay ahayd laakiin maadaama ay dacwo ku jirto iyo sheegasho aad leedahay shayga aan qeexi qeexidaasi way saxan tahay ama shaygan aan u qaybiyey intaasoo gabal aan ka dhigay aqsaamta wa aqsaam xaasira maxsuura dacwada aad sheegatay bay doodbu galaysaa mooyeen taqsiimka asalkiisi shayga in la qaybiyo ama la tacriifiyo maysan aysan gashay waxaa inoo dambeeyey soo maray maxaan mawaadiicda u muhiimsanayd maxaynu ka tagnay ayib dacaawada iyo mataalibta la sheegto waxaynu shalay soo nidhi nin walba wax sheegta ama e, dacwa la yimaada waxaa laga rabaa daliil daliilka wuxuu noqon karaa naqli ama caqli daliilku hadduu naqli yahay waxaa la rabaa inu soo nidhi inuu sugnaado hadduu daliilku caqli yahay waxaa la shardiyaa inuu sariix yahay wa hunaa bayt اlqasiid shalay maan idinku baraarujin laakiin waxaan isku dayada inaan idinku baraarujiyo saraaxat اlcaqli maxaa looga jeeda hadiyo elbaliya meesha lagu baaba-ay halkan weeye waa in la baraarujiyo nin bal wuxuu ku leeyahay waxaan caqligaa diidaya aniga xasaan intaan indhaha taagan waxaan leeyahay caqligu ma qaadan karo mash macquul hada hayru macquul impossible warkiini soo maa Eh, wadaad kale wuxuu ku dhihi caqligaa aqbalaya caqligu diidi maayo caqligee marka lagu kala bixi waa caqlige asalafu saalix iyo fuqahadu iyo muxaqiqiintu iyo culumada muslimiinta caqliga lama diidano waa khariiso iyo hibe ilaahay ummada siiya aadamaha ku bannaystay oo ilaahay noogu manna sheegtay qur-aankana ku soo noqnoqday haddaana isagu jirina takliif aysan jiri lahayn caqlige selafku waxay ku dhaheen naqli saxiixa iyo isma tacaarudaan he iyo caqli sariixa caqliga sariixa wuxuu yahay inoo sheegahay ilaa hadda inagoo erdo ardun baan nahay isku ceshanaysee doodeennun way badato caqligun baa lagu cararahay caqliga saliimka maxaa looga jeedaa sheekh maad waa isku mid ba aan kuu daaye waa ilaa caqli cad iyo caqli fiyo waa isku mid un kee hade caqliga fayow haddee aniga waxaan leeyahay caqligu waa fayow yahay fayowidu weli waxaa ku jira miisaanka nusuustaa la saaraya sax weeye in la saaro laakiin waxaan ku yihi naskan caqligu ka hor imanaya nebi maxamedna la iman mahayo wax caqliga khilaafsan abu isxaaq shaatib wuxuu yihi wa adilaة الsharci laa tunaaqidu qadaaya اlcuquul ibnu rushd oo falsafi oo ninka baashaba balaya dhigay wuxuu ku leeyahay wa adilaة الsharci laa tucaaridu adilaة اlcaqli wاdaliil اlcaqliyu laa yunaaqidu الnaqla isagaa le tahaafudkiisa tahaafud tahaafud fi raddi cala اlghazali meelo badan buu ku caddeeya nin aaminsan naqli saxiixa oo fayow oon bad qabaa caqli ka hor ma jiree markay wax iyagu caqli ku sheegeen ay arkaan in iska hor imanayaan caqligiisiba xoojin naqliguna tuur naqliga khata ah marka wahaabiyoy waa inaad fahantaan caqliga sariixa maxaa looga jeeda caqliga sariixa waxaa looga jeedaa cinda ahli اlcilmi waa caqliga ka badqaba min shubhatin wa shahwatin sheekh mahad wuu soo dhowga caqli saliim uu yidhi laakiin saliim muxuu saliim ka yahay wuxuu saliim ka yahay min shahwatin wa shubha ilaahay subxaanau wa tacala aadaamaha markuu abuuray fitruu geliyey sidii rabbi kuu abuuray adoo u badqaba haddii adilatu naqli laguu bandhigo hal daliil ka boodi maysa wad aqbali wad qaayibi laakiin markay fitraadu wasakhowdo oo lagugu akhriyo shubahaad oo lagaa irbada lagaala daalay sumaysan oo teetanaysan waagaa dambe caqli faasida waxaad ku qaabili nuquushii iyo adilada sharci kadib waxaad dhihi caqli fundaysan ba waxaad dhihi caqligu ma yeeli karo caqligee nabigu wuxuu ku yidhi kullu mawludin yuuladu al alfitra fidradaas saliimka ilaahay kugu abuuray hadaad ku qaangaadho ood adiladii shareecadii rasuulkii risaaladii kugu soo gaadho hal shay ka boodi maysid lianna adilata laa tucaaridu alcaql الsariix laakiin markay bidac kuu hormartay falsafa kuu hormartay ilxaad baa kuu hormaray shirki iyo ilaahay keyrkood la caabudaa kuu hormaray waa lagugu soo ababiyey waad ku qaangaadhay waad ku ciraysatay meesha maxaad la fadhidaa marka sayidina abubakar iyo cumar iyo soo asnaamta iyo diinta carbeed ma aysan haysanin qabla bicati muxamed cuqala ma ahayn mise maya waagi dambe caqliga cusubay yimiday kula jahaadeen ee qoraysh ku baabi'iyeen muxuu ahaa isaguna maxaa laga baabiye oo ka baxay shubhadii ay ku soo koreen ee qoraysh ka dhaadhicisay inaa wajadna aabaana calaa umma shubhaa ku jir caqliga hadday u fasahadiyo jahal iyo bidac iyo khuraafaad lagugu ababiyo macallin kugu akriyo waalid ku meeriyo bulsho bay aad ka dhaxasho caqligaadu marka caqli saliima maaha walaa sariixa waa maxay oo caqli ay ku duuban tahay shubuhaad baa ku duuban shahwada maxaa looga jeedaa waxaa laga yaabaa inaad shubha ka badbaado oo wax shubha ah iyo e, bidac kuu horreeyey iyo musallamaad baatil oo kuu horreeyey aadan ku aafaysnayn laakiin aad ku aafaysan tahay shahwo shahwada waa maxay xaqdoonba ma tihidba suu lqasd aliraada sayi-a anniya sayi-a hiya shahwa xaqi baa ku cadaaday wadaadka adilo isdaba dhiga aayad qur'aan xadiid nabi maxamed ijmaac saxiixa qiyaas sariixa alaabiskugu ka qofulay waxaa tihi maya wax jira ma aha wuu cad yahay laakiin adaa waxaa tahay nimaan xaq doonayn xaqdoon ma tihi idan waxaa lagaa rabaa laba shay markaad caqliga sariixa daliishanaysa eed ictimaadayso asalaamatu min ashubha alfaasida wاsalaamatu min alqasdi الsayi aw الshahwa الsayi'a waa in marka qasdi saxiixa aada xaqa ku qaabisho iyo daliilka xaggana aysan kuu horeynin oo lafe iyo balaayo isun aadan soo laqin waynu isfahanna ila tahay marka lagu yidhaha marka caqli sariixa saasaa looga jeedaa ma hadda humuud baa asha ku jira annaqlu الصaxiix laa yucaaridu alcaql الsariix laakiin dhibka jira waxaa weeye afartan sana lagu soo aabin waxaan sal lahayn oon raad lahayn waadan baa waxaad aragtay wadaad xoogo yar ifsanayo oo wax saxan wato haddii ninku wuxuu wato wax caqligu yeeli karaaba maaha inaa lilahi wadna raajicuun caqliga wadaadow waa caqliga waa caqli la soo aafeeyey oo soo fundoobay fitra mutahayira huyirad xurifat budilad iyo caqli lagu kaajiyo wy caqliad la socoto doofaar baa ku kaaji iyo wax la garan waaye marka adna waxaad aaminsantahay inaad fayowdahay sumaar wiil yaro hadda wax laqbaystay oo markaa tira war ilahay baa sida yidhiba dhihi caqliguma qaadan karo caqligee idan culimadu waxay dhaheen haddii dadka loo celin lahaa cuquusha weligeed lama kala dhammaadeen lianna likulli waaxidin caqlun idan sharcigu hawshaa waa xidho wuxuu yihi haddii la iskhilaafaa loo laabto annaql almacsuum haddii laakiin caqli loo celiyo sheekh mahadna caqliga meel la faana mid baan la fadha isu keeni mayno caqligii reer gaalkacyuulama kii dararkaa dhow baan la imanaya isu keeni maydhowaa miaal wadaadka maada dagaal nagama dhexeeyo marka waa miaal baan oga jeedaa washan laa yuctaradu lmihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu muhiimadu masalada inaad ku baraarugtaan waa muhiim jiddan waxaa isleeyahay halkaa jalsadan intaa keliya haddaad ka faa'ido inaadan khasaare qabin baan u waa meesha u daran naqliga iyo caqligu isma tacaarudaane eh, ama naqli faasid ah oon saxiixa inuu nabi maxamed ka sugnayn baa la soo shirtagtay ama caqli waxaa la soo shirtagtay aan sariix ahayn bimacnaa aan ka fayoobayn shubha iyo shahwo intaa isbaana ila tahay <clears throat> kadib waxaa inoo dambaysay adiladu loo daliishado mataalibta sharciga ah, ama aan sharciga ahayn ama caqliga kullu malab saddexun bay noqonaysaa mataalibta marka adilada loo fiiriyo mataalibtaa noqonaysa malab iyo dacwo daliil naqli ah lagu sugo kalhaybiyaat daliil naqliga keliya lagu sugo kalghaybiyaati walxawaadis altaarikiya iyo wixii la halmaalay miaal wey xasri ma iyo malab lagu sugo keliya bidaliilin caqliyin ka wujuud اllahi subxaanaه wa tacaala iyo wixii lamid ah. iyo maaalib labada daliil baa lagu sugi karo naqli iyo caqliba waxaan ku miaalinay sifaatka ilahay qaybo ka mida iyo axkaamta shareca in badan oo ka midaba inaha marka aan kaga tagno markaan u gudbo hawlahaygi kale insha allahu tacaala wixii as-ilaha hadday jirto darsiga dabadi un bay noqon intaan cashirka wado niman aanay ka ahayn hadal oma ogoli ama wadiifatu sa'li fahalaaatun almunaaqadatu wاlnaqdu wاlmucaaradatu inahu ima an yamnaca muqadimaة اdaliili aw اdaliila nafsahu aw اlmadluula shalay marka waxaanu soo maray keliya tacriifkii faniga buu sheekhu kusoo gabeeyey ee tacriifkii munaadarada iyo mid walba inuu wadi leeyahay oo mucalilka iyo saa'ilku nin walba wadiifo leeyahay ayuu sheekhu soo tilmaamay iyo aadaabtii wuxuu u marka wadiifadii inuu tilmaama saailka saailka wadiifadiisa inuu tilmaamo kadibna uu gudbo wadiifat lmucalil wadiifadan waxaa looga jeedaa dowrka iyo xubinta iyo xilka adigu aad ku leedahay hadalka iyo waxaad la iman waxaynu ku gebagabaynay nina waa weerar waa difaac amaa wadiifatu saa'il saa'ilka shaqadiisu iyo hawshiisu waxaa weeye fa alaat saddex wey almunaaqada sheegay inaad diiddo diiddo munaaqada huna waxaa looga jeeda almancu munaaqada waxaa laga cabira macaani badan ay ka mid tahay almancu almumaanacatu annaqdu tafsiili magacyo badan bay leedahay munaaqado sheekhu hadda uu kuu sheegay almancu waa la yidhaahdaa almumaanaca la yidhaahdaa annaqdu tafsiili baa la yidhaahdaa asmaa badan bay leedahay muhimadduna waxaa weeye saa'ilku markuu mudacigii wax sheegtay ee tidhi hebel baa sidaa iyo sidaa ah inaan ku dhaha weeye waan diiday ma ogoli munaaqadadu waa sidaa saasaa looga jeedaa waana طalabu اdaliili calى اlmuqadima wuuna sheekhu sharxi doonaa markaasaynu tilmaamayna almunaaqada diido yaa kuu furan wuxuu sheegay mudacigu ama mucalilku uu sheegay ama mustadilku uu sheegay baad leedahay ma ogeli ilaa aad igu qanciso iyo wanaqdu burin la buriyo wuxuu watay iyo walmucaaradatu in daliilkiisi daliilkee laga horgeeyo ka horgeyn iyo bushin iyo waxaa weeye diido saddexdaa xilba aad leedahay wey haddaad tahay muctarid ama aad saa'il tahay waxaad leedahay saddex kaalmo saddex weerar baa kuu banaa saddex caag baad ka dagaalami karta kolba kii kuu roon baad fiirsan ninka hadalkiisa markaad dhegaysato dacwadiisii wuxuu sheegtay daliilkiina uu ku rakibo saddex god baa kuu furan inaad manci ka bilowdo iyo inaad naqli ka bilowdo iyo inaad mucaarado ka bilowdo mucaarada waa ta kugu dambaysa oo mucaaradu waxaa weeye ninkii daliilkuu daliishaday baa daliil kale ka horgey nin baa xugum sheegay wuxuu yihi ilaahay baa sida ka yidhi aayad buu sii daayay oo inaadna aayad kale la soo boodad ka horgeysa aayaddiisi ta waa mucaarada waa war dambe mucaaradadu marka waxaan laguma degdego waxaan loogu degdegaynin ka annaka inaad ka niqaashi weyday godadka kale oo kuu furaa mucaaradadu waxaa weye waxaad soo sallintay ninka dacwadiisi waxaad soo sallintay daliilkiisi kadib waxaad tiri daliilkaada waa mucaarad mucaaradun bimaa huwa aqwa minhu waxaa lagu bushinaya mid ka xoog badan xageed aada waad fogaatay haddiiba aada wuxuu haysta ku qabsan karto ood asaga fagan karto maxaad ka dooni hee mucaaradda waad fahanteen mar male waxaad ujeeda muhiimaddu waa intaas almunaaqadatu walnaqdu walmucaarada tacaariif ee mustalaxaad dhowra ku jira halkan waan horka hore lwadaadku wuxuu lأnnahu saa'ilkii ima an yamnaca inuu diido unbay noqon muqadimata daliil daliilka horaantiisa inuu diido aw idaliila nafsahu ama daliilkii laftirkiisiiba uu inkiro u dafiro aw ilmadluula dacwadii iyo waxaan sheeganay hunaa waxay daba dhigay sheekhu muqadimat daliil addaliil adacwa almadluulku waa dacwadii almadluul huwa almudaca wاdacwa waxaan sheeganay iyo xukumka madluulku xukumkii daliil baan ka ratiba yaan ka dhaliyay oo daliilkaa dhalinhaya madluulka daliilka muqadimaad buu leeyahay hadda waxay ka hadlayaan marka waxaa weeye daliilkii caqliga ahaa ama qiyaasiga ahaabay ka hadlayaan marka kaas wuxuu yeeshaa muqadimo muqadimadaasi haddaad ku dhegto waxaan leenahay waxaad samaysa manci daliilka hadaad ku dhegto adiga saa'ilka waxaan lena waxaad timid naqdi haddaad madluulka ka murantana maxaan lena waxaad timid mucaarado saddexdaa qodob buu jeedaa doodaada marka haddaad tahay mutarid ama aad saa'il tahay saddexdaa waaxood baad hadalka kaaga bannaan saddexda mid un ku aad aadaabtana yeelo warkaadu waa kooban yahay wadiifat almucallil aw almustadil aw almuujiibna waa maxay saddexdaa godweynu iska gufeeyo oo iska difaaco manciga waa inuu gaashaankiisii iyo hubkiisa u yeesho naqdi waa inuu u diyaargaro qaabka uga jawaabi lahaa wakadalika almucaarada idan muqadima fi lua waxa l mustalaxaadka aan tacriifina si aysan ishkaal u imanin muqadima waxa l fi lua ma yatawaqafu calayhi shuruucu muطlaqan fi ayi shay min xayu lua waxaa leedaha muqadima maa yatawaqafu calayhi shuruucu muطlaqan fi ayi shay shay walbo la guda hawl ha noqoto salaad xujo iyo doodi ha noqoto daliil ha noqdo wax walba oo aanu rabno inaan gudagalloon bilownoon dhaqaajino wuxuu ku xidhan yahay wey hordhiciisa waa maa yatawaqafu calayhi الshuruucu muطlaqan fi أyi shay hada waa maxay waa tacriifu اlmuqadima min xayثu اlluga ama min xayثu اlcurf wاlistilaax iyo fanigan hadda markaynu maray iyo funuunta kaleba sida raajixa waa maa yatawaqafu صxaة الdaliili calayhi sharطa aw shaطra ma yatawaqafu calayhi صxaة الdaliil shaطra aw sharطa ida muqadimadu ama shardi bay noqon lidaliil ama waxay noqon gabal iyo juz ka mida daliilka idan almuqadima inay noqoto sharطa lisixati اdaliil aw juzءa min adaliil min adaliil waa in isbaana ila tahay hadi hiy almuqadima waxaa looga jeedo waxaa ku yimid daliilkii daliilkii asaguna tacriifkiisu marka lasoo koobo halka marka la marayo ma aha ah, daliilkii naqliga waxayd ayna ka hadlayno waa daliil oo dhan daliil oo dhan markaad ka hadlaysa tacriifkiisii wey ayib qowlun mualafun min qadaaya mataa sullimat lazima canha lidaatiha qowlun aakhar bay ku leeyihiin marka lasoo gebagabay addaliil waa qowlun mualafun ay murakabun min qadaaya ay min jumal taama mufiida loo jeedaa mataa sullimad qadaayaha marka la ogolaado maxaa ka laazimi lazima canha shay-un aakhar lidaatiha idan haddaan matalan ku idhaahdo mithaalkii gaabnaa ee shalay abeen soo maray ee ahaa waxaad tihi qubuuriyiintu waa muslimuun haadihi dacwa aw ilmadluul mata mise ma aha wadaliil baa tiri calaa tilka dacwa waxaa weeye anahum yaquuluuna laa ilaha ila اllah muxamadu rasuul اllah haadihi muqadimaة اdaliil intan waa muqadimo waxay u yaqaanaan weeye manaadiqadu muqadima suqra ama suqra ay dhahaan ama suqra daliil ayib waxaa tiri liannahum yaquuluuna laa ilaha illa allah waa الsuqra aw muqadimaة اdaliil wakulu man yaqulu laa ilaha illa اllah fahuwa muslimu falqubuuriyaةu muslimuun maxaad u socotay inaad sugto alquburiyatu muslimuun maxaa u daliishatay waxaa u daliishatay daliil murakaba min juz-ayn oo ah annahum yaquuluuna laa ilaha illa allah wa kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fahuwa muslim annatiija alquburiyatu muslimuun idan الqbوrية mسلم huw الmadluul aw الmudacى aw الdacوى aw الqaضية aw التصديq waxaad adna ku sheeg intaa waanu soo fahnayla tahay labada hore ee marka inahum yaquuluun wa kul man yaquul labadana waa maxay waa labadii muqadimo labadii juz ee daliilku ka koobnaa ahaa suqra iyo kubra ka koobnaa idan maxaad aad tiri waa daliilkii qowl mualafun min qadaaya oo waxaa tidhi inahum yaquuluuna laa ilaaha ila allah soo qowl murakaba min qadaaya ma wa kullu man yaquulu laa ilaaha ila allah fahuwa muslimuun idan waa muqadimad adna waa qadaaya intaa ma salinta haddaad ti salinto inahum yaquuluuna ilaha ila allah wa kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fahuwa muslim haddaad ogolaato waxaa ka laasimay oo ah an inay ayagu warku intaasaa loo jeedaa waa addaliil waa qowl mualafu min qadaaya mataa sulimat lazima canha aw lazima canha lidaatiha qowl aakhar ay natiija dacwa ka iman natiija ka iman tasdiiq baa ka iman warku intaan baa loo jeedaa muddacihi waa maxay almudaca aw اdacwa aw الnatiija aw tasdiiqna hada waad ka gara waa qowl murakabun taamun yadkuruhu اlmucallilu fii siyaaqi nafyin aw ihbaat gabagabadu waa intaa almudaca aw idacwa waxaa looga jeedaa iyaduna y madluulka haddaanu sheegaynaba waa qowlun murakabun taam oo hadda ahayd waxaan soo maray fahum alqubuuriyatu muslimun soo qowl taama maaha murakab taam ah wax ka dhiman uusan jirin oo ku imanaya fii siyaaqi nafyin aw ihbaatin yadkuruhu lmucallilu ay almujiib mucallilkaana sheegaya wa yuqiimu calaa sixatihi qowlkaas iyo dacwada inay sax tahayna wuxuu u istaagay mucalilku adila inuu ku dul joojiyo ayb almudaci waa man nasaba nafsahu liihbaati shayin aw linafyihi mudacigu waa ninka naftiisa qodansha annagu inaan qotomino asagaa isku xilqaamay nin isu xil saaray weeye inuu wax sheego almudaci waa man nasaba nafsahu liihbaati shayin aw linafyihi shaygaa uu sugayana waa inuu noqdo marka shay nadari ah ama badiihi khafi ah wuxuuna ku sugay ima bidaliilin aw bitambiih daliil iyo tambi wax udhexeeyana sheekha markuu gaaray inuu tegi doona gebagabadu intaa mustalaxaad muhiimood u baahan tahay wey maadaama kitaabku uu iska kokooban yahay marka sheekhu wuxuu yihi marka ama wadiifatu saa'ili faalaatatu fahiy almunaaqadatu wاnaqdu wاlmucaaradatu lanahu ima an yamnaca saa'ilku laba mid un weeye buu inuu saddex mid un wey inuu manciyo diido muqadimata daliil daliilkii muqadamadiisii hadda ti aan soo sheegnay alqubuuriyatu muslimuun muqadamadi u horreysa maxay ahayd inahum yaquuluna laa ilaha illa haddaad tiraa maba maba maba dhahaanba lagama hayo qubuuriyo tawxiid maxaad ku haysataa mucalilki muqadimat daliil baad ku haysataa ima an yamnaca muqadimat daliil ma ogeli laa usalim amnacu baa laga cabiraa waa waxaad la iman jumla iyo cibaara tusaysa warkaa inaadan ogolayn ayb aw idaliila nafsahu daliilka inuuba diidaba inaad daliilkaba diida oo ah kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fa huwa muslimun waad diidi karta asagoo wada socdaad inkiri karta iyo inaad mudluulkaba diiddo ah alquburiyatu muslimun muslimuun idan haddaad mudluulka diiddo waa inoo dambaysayo mucaaradaa la yidhaahdaa haddaad daliilka weerartana naqdi baa la yidhaahdaa haddaad labada muqadime mid kamida ku dhegtana waaa ama labaduba ku dhegtana waxaa la yihahdaa munaaqado mumaanaco manci annaqd atafsiili ila aakhirih maxaa looga jeedaa almunaaqada waa alabu daliil alabu daliil alabu saa'ili lidaliili calaa sixati اlmuqadima waa inuu saa'ilku codsado oo uu ka codsado mucalilka muqadimadan inay sax tahay itus daliilkeeda itusugay waxaa ku yimid munaaqado munaaqado ee naqdiga cafan asago intaana asaga ka bixin asna naqdigu waxaa la yihahdaa waa kii aad ku soo marteen usuulka waa taqaanaa naqdigu wuxuu galaa meelo badan ima fi اdaliil wa ima fi eh, alxuduud wa ima eh, wuxuu galaa fi taqaasiim taqaasimtuu galaa adiladuu galaa cilalku gala waa asalkiisna waa maxay waa in la helo ciladii la helo biduuni cila biduuni macluul wujuud اdaliili biduuni اlmadluul wujuud اlcila biduuni اlmacluul wujuud اlxaddi biduuni اlmaxduud haddii la helo ciladii ama daliilkii la helo xaggana aan la haynin madluulkii wixii ka dhalan lahaa uu daliilku tusi lahaa aan la haynin macluulkii waxaan leenaha naqdi baa yimid bimacnaa waa takhalufu اlxukmi can cilatihi takhalufu اdaliili cafwa almadluuli can daliilihi ayib kaasaa marka naqdiga loo yaqaanaa meelo badan buuna galaa haddii aad wax tacriifiso tacriifkii markay leeln la waayo wixii maxduudka waxaan leenahay waxaa tiri kufrigu wuxuu noqdaa atakdiib faqad markaasaa wadaad sanam u sujuuday baa takfiirisay takdiibku jaxdi iyo diido lisaani ah ayuu ahaaye ama takdiib qalbi uu ahaaye fa inahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun ninkan sanamka u sujuuda ama awliyada tuugay ficil buu la yimid ama qowl buu la yimide takdiibna ma ahe maxaad ku takfiirisa idan marka maxaad ninka ku haysataa ma takhalluf baad ku haysataa mise cagsi baad ku haysataa idan aad kala saartaan oo kala ogaataan alcaksu wاlnaqdu cagsigu waa muqaabil linaqdi hadii daliilkii la helo xukunkiina la waayo ciladii la helo macluulkiina la waayo hada huwa naqd xadkii baa la helay iyo qayxidii iyo tacriifkii wixii la xadayna lama hayo hada huwa naqd hadii laakiin la helo madluulkii ama la helo macluulkii ama la helo maxduudkii daliilkiina la waayo marka maxaa loo yaqaanaa cagsi baa la yidhahdaa cagsi baa la yidhahdaa naqdigan laftirkiisa hadduu golo xikamka kasri baa loo yaqaanaa filusul waad soo barta hadda ragga waraqaadka soo laqbaystay aniga hawsha ima weydiin karaa bimacnaa waxaa laisku ogaa safarka salaada ha loo gaabiyo soonkana he ha loo afuro waxaad tidhahdeen cilladu waa asafar xikmaduna waa wujuud اlmashaqa ninka xamaaliga ah ee asagoo magaaladiisii jooga xagamaala ama biraha jabiya ama guryaha dhisa ama dholalka qoda ama foornooyinka ka shaqeeya iyo wixii la halmaalay iyo nin iska lugaya keebaa dhibaato badan soo nahaya bil ramadaan nimankaa sigiska iyo meelahan aydka eh, iyo dejiya baabuurta ee masaakiinta shaqaysta muslimiinta bisha ramadaan maxay la kulmaan rafaad iyo mashuq iyo wadaadkaada intaad baska raacday mxu aha gaarisa u raacday adoo mxuu ahaayy sii socl waa musaafir baan aha ilaah musaafir baan aha kinee badan wadaado haddii cillada la fiiriyo xamaaliintu iyo nimankan dabaakiinta wixii la halmaala soonkii ma furahayaan salaadna ma gaabi liannahum ma aha xikmadina waa laga wada waxay ku badan tahay fi lxamaaliina iyo ahli lmashaqa idan takhalufu اlxukmi can xikmatihi waxaa layidhahdaa kasri kasri baa layidhahdaa takhalufu اlxukmi can cilatina maxaa layidhahdaa naqdi naqdi waa ay fahanteen malay ayib takhalufu اlxukmi can xikmatihi sida xamaaliintii soo xikmadii lama helin xikmadii ma haynaa ma hayno takhalafa alxukm ay irtafaca walam yuujad baan oga jeednaa idan xamaali iyo raggan la dhihi maayo soonkiina afura ee salaadna gaabiya la odhan maayo liajli mashaqa looma dhahay soo ma ilaa licilatin ukhra ay dambayso idan takhalufu اlxukmi can xikmatihi kasri ii dheh takhalufu اlxukmi can cilatihina naqdi soo sax maa warkaas ayib bimacnaa ciladii baa la helay xukunkiina waa la waayey xikmadii baa la helay xukunkiina waa la waayey waa laba misalo wujidat اlxikma walam yuujad اlxukmu huwa اlkasru wujidat اlcilaة walam yuujad اlxukmu annaqdu inaad fahanteen baan u malaynhaya ka bedelo laba saaro haddaad tiraahdo waxaa la helay xukumkii baa la helay ciladina waa la waayey maxaad u tiraahdaa maxaa la yidhi cagsi idan cagsigu cilo ma aha iyo bushi fi اladilati wاlcilali wاlxuduud waxaan ujeedaa fi lcilali waladila waana cilo fi lxuduud lanna shayga xadka waxaa la an yakuuna jaamican maanican sharط alxadi wاtacriif an yakuuna jaamican liafraadihi maanican min akhyaarihi marka maanican min akhyaarihi waxaa ka imanaya cagsigii jaamican liafraadin waxaa ka imanhaya naqdigii hadduu buro idan xadku wa inuu ka badbaado min naqdin wa min cagsin laakiin adiladu iyo cilalku waa inay ka badbaado min naqdin wa min kasrin shardi ma ah iga daaya shardi ma baab kale wa min kasri waa in kafaa'ida idinku daray mooye shardi maaha waa adiladu iyo cilalku waa inay ka badbaadaan min naqdin faqad amaa min cagsin shardi ma ah leannu xukunkii baa la heli karaa daliilkii mucayankana waa la waayi karaa wa yakhlufu daliilun aakhar cilaa la waayi karaa maca wujuudi اlmacluul wa takhlufuhu cilaة أkhraa liأnnahu yajuuzu tacyiinu xukmi اlwaaxidi biakara min cila akara min cila waxay daawa kaaga tahay inaadan igu bushiyin aadan igu bushiyin cagsigi aadan igu bushiyin cagsigi sheekh cabaas waa bixin lianna waxaan haynaa hadda xukumkii xukumki marka la hayo cilo la waayo maxaa soo bixi jiray cagsi baa iman jiray alcagsu laysa qaadixan fi lcilali waladila iska ogow tusaale gaaban hadda si waad indhaa u taagaysaane waxaynu nidhi makhluuqaadka iyo adduunkan waa daliil calaa wujuud illaahi subxaana wa tacaala waa meesha lagu yidhaahda addaliilu laa yancakis addaliilu laa yancakis maxaa looga jeedaa wujuud اdaliili yadulu calaa wujuud اlmadluul laakin cadam اdaliil laa yadulu calى cadam اlmadluul warka inaad fahanteen baan filahaya daliilku isma laba rogo hal dhinac buu u shaqeeyaa waxaa ka ratimi wujuudkiisa wujuud laakiin cadamkiisu kama ratimo cadam tusaale hadda idinku cad waxaa weye wujuud اllahi almakhluuqaat wاlkaa'inaat kuluha waa adilaة calى اlkhaaliq اlbaari intaan la abuurin ka warran may jirtay cudimat اlmakhluuqaat hal cudima alkhaaliq اlbaari ayib addayn laa yancakis weligaa ha ku khaldami wujuud اdaliili waxaa ka laazima wujuud اlmadluul laakinahu laa yancakis isma laba rogo waad fahanteen baan u malaynaya intaasaan oga jeeda ayaana markoo idin mashquulinine naqdigu gabagabada waxaa weeye inaad daliilka bushi ku keento ah daliilkan aad sheegtay xukumkii baa kadib maray ama xukunkii muusan dhalinin fii suurati min asuwar hada huwa naqd naqdiga aad taqaaneen fi lusuul huwa naqdu fi lmunaadara ninka de usuul aan soo akhrisana de aniga hadda indhaha igu soo taagi maayo wlmucaarada almucaaradana waa la famanmaynaya mucaarada iyad waa caadi waa bush waa un waa in daliil daliil laga horgeeyo daliil daliil marka waxaan un fiirinaynaa daliilkaadu macaarida kala daliilka kale xagga quwada iyo awoodun baa laga eegi lannahu ima an yamnaca muqadimata daliili muqadimata dil waad soo baratay daliilla waad soo baratay aw idaliila nafsahu aw ilmadluula madluulka waa mudaciya aynan waa qowlun murakabun taamun fii siyaaqi nafyin aw ihbaatin yadkuruhu lmucallilu wa yuqiimu calaa sixati daliil intaas sheekhuu kuu sheegay idan tafsiirkii buu ku galay hadda waxaad ogaatay wadiifatu saa'ili waa saddex keliya annaqdu wاlmunaaqadatu wاlmucaarada xagay kala galaa mancigu wuxuu galaa weeye fi اlmuqadimaat naqdi xagee galaa fi اladila fi اladila naqdi wuxuu galaa fi اladila wakadalika faa'iidada dheeraadka ayd cilalka xuduudda ayb hal meel baan kala sarro waxaan idhi naqdigu ma galo muxuu ahaayey cagsigu ma galo fi اlcilali wاladila wuxuu galaa keliya fi اlxuduud alxaddu laabuda an yancakisa wayaarib alxaddu laabudda an yancakisa wayaarib ayb haddaba fain kaana alwalu ka hore hadduu yaho manciga ah waa kii hore muxuu ahaa ima an yamnaca muqadimat اdaliil ayb fain kaana alwalu midka hore hadduu yahay wadiifada uu doortay maanicu ama saa'ilku fain nadarta waad fiirin wey tafsiil baa kugu jire fain manaca mujaradan aw bالsanadi fahuwa اlmunaaqadaة wa minha nawc yusamى bاlxalli wa huwa tacyiinu mowdic اlhalطi munaaqada waa waa lagu magacaabaa naqdi tafsiila waa layihahdaa mumaanaca waa layihahdaa hawlo badan bay leedahay maxaa munaaqada loo yidhi munaaqada waxaa loo yidhi waxay keensanaysaa ibطaal listizaamiha اlibطaala fi bacdi almawaarid aw almawaad daliilkii aan dhisayey lanna muqadim jus baan sheegay jus kalean ku rag xidhay ka soxbay daliil dhammaystiran daliilka dhamaystiran wuxuu dhaliyey madluul iyo dacwo iyo qadiyu dhaliyey haddii tii horraysay iyo tii labaadba laiska lalaadsho lagaaga dhago oy kaa burto fasaad baa imanaya lanna daliilkii saddex jus ka koobna ama laba ka koobna lug haday baxdo waa dumaya lug hadday baxdo waa dumaya saasa marka loo yidhi waxaa kaloo laga maga lagu magacaabay almanc alxaqiiqi almanc alxaqiiqi waa la yihada maga magacyo badan buu leeyahay adugu dhib ma lehe waa waa alabu saa'ili alabu saa'ili liiqaamati اdaliili calaa sixati اlmuqadima saa'ilkii iyo muctaridku inuu codsado gad intaadan gaadhin madluulkaasba ii kaadiye hawshan hore yaan muran ka qabaabaati tanaabaan ku dheganahay laftirkeeda ayb waxaan ku uhi mثلا alklb aahir lucaab اlklbi طaahiru لأnnahu waa mutaxalib min xayawaanin طaahirin idan tanaan ku dhagay marka ila dacwadu lucaab اlklbi طaahir bay dacwadu ahayd iyo qadiyadii iyo tasdiiqi iyo xuunkii madluulkii waxaan ku لأnnahu mutaxalib min xayawaanin طaahirin baa laa usalim anahu طaahir bal huwa najis haddaan ku dhego maa haddaan ku dhegana bal huwa naj intaanan gaadhin waxaa laa usalim manci baa leedaha hada huwa almancu ma ogeli laa usalim amnacu ma ogeli waan diiday ama af soomaaliya ku sheeg ama mxuu ahaay af orama ku sheegday ku taalla muhim waa inaad un tiraado ogolaansho la-aan aada muujiso ayib wuxuu ku yidhi marka fain manaca mujaradan haddaad diiddo muqadimadii ama juskii daliilka aad tiraahdo ma ogeli oodan adilo ku darin iyo tacliil waxaa loo yaqaanaa almancu lmujarad manciga marka wuxuu noqdaa isagaaba sheekh ku sheegi doona dhowr qayb buu noqdaa afar nooc buu noqdaa manciga manci mujarad ah iyo mancu hayru mujarrad aan u qaybino manciga mujaradka asagu waa iska dhabire waa halkaa shay waa inaad tiraahdo muqadimadan ma sallimin mana ogolin wax daliila iyo dood iyo xujo sheegashana aadan raacinin oo in isfahan ayla tahay markaad xujo sheegasho iyo adilla ku darto waxaa la waxaad ku dartay sanad baa la yihahdaa waa taageerid xoojin diiddadii baad xoojinaysaa matalan waxaan ku idhi laa usallimu maxaa yeelay laa usalim waxaad soo tiri eh, lucaabu lkalbi طaahir liannahu mutaxalibun min xayawaanin طaahirin maxaan ku laa usalim kayfa laa usalli markaan ku idhi haadaa mancun mujarad waxaan ku daray kayfa wahuwa najisun haadaa huwa sanad diiddada aan diiday xukunkaadii yaan u qiilbixinayaa jid baan u samaynayaa oo wadaadu maxaad la boodaanka odhi waad u diidda warkayga kayfa wahuwa najisun soo ma aragti baan ku leehay kayfa wahuwa najisun marka sanad weeye tabriir u jid bixin oo u qiilbixin weeye diiddadaydii hadii kale waa lagula yahay wadaado diiday maysho wax kale ma taqan baa lagu leeyahay diidan ba soo taagan tahay marka saan lagu geliba waxaad leedahay sanad baa leedahay midkaas wax walba oo uu sheego hee saa'ilku fii siyaaqi almanci ku sheego xaggana uu ku xoojinaya mancigiisa waxaa loo yaqaanaa sanad miyaan isfahno ayb sanadkii hadda ma aha bayquuniyada sanadkii bayquuniyada ma aha waa kan waa xoojin baa loo jeedaa asagaa marka saddex buu noqdaa sanadka sanad ay u yaqaanaan limi sanadun limiyu jawaaziyun tajwiiziyu saddexdaa magac buu le fi cilmi sanadun limiyun limi waa lima lima baa la nisbaynaya alifti baa laga gooyey wama fi listifhaami in jurad xudif soo ma ahayn ibnu maali warkiisii idan ma fi istifhaam haddee laamiljar baa raacday waa la iska gooye lima wey haddaad ku istaagtana limaha baadihi soo ma aha alifaha wa awliha intaqif yacni ma fi listifhaam haddii la jaro waxaa la gooyaa alifteeda haddii lagu joogsadana waxaa lagu daraa habaa la raaciya marka kiibay u nisbeeyeen waxaa la yidhi sanadun limiyun limiyun waxuu kaloo qaataa magac la yidhahda sanadun tajwiiziyun wuxuu qaataa magac la yidhahda sanadun jawaaziyun jawaazi iyo tajwiizi iyo limi waa ma sii dhib sanadka markaad sheegayso haddaad calaa sabiili tajwiizi walixtimaal ku sheegto fahuwa sanadun limiyun hadda maxaan kusoo idhi laa usalim inuu lucaabulkalbi uu yahay najis waxaan ku idhi laa usalim lima laa yajuusu an yakuuna najisan lima liman laa yakunu najisan liman laa yajuus ixtimaal baan furay ixtimaal marba haddaan furoon lima isticmaalay wixii la halmaala waxaa loo yaqaanaa waxaad keentay waya wadaadow saa'ilkee maanica waxaad keentay taageero aan go-naynoo laakiin furay tajwiiz alcaqli hal tajuuz alcaqli waxaan ku idhi lima laa yajuuzu an yakuuna najisan lima laa yakunu najisan lima laa yakunu hayra najisin mxuu ahaye hayra طaahirin baan ujeeda cafwan marba haddaan limi iyo tajuuz waxaa loo yaqaanaa asanad allimi limina waxaa loogu nisbeeyey liwujuudi lima fiihi tajwiizi iyo jawaazi waxaa loo yidhi ma go-no maqtuuc ma aho maadaan jasminin he ixtimaal baad ka dhigtay ixtimaal baad ka dhigtay sanadka maxaa loo yaqaana maxaa nidhi sanadun lemiyu waxaa jira mid la yidhahda asaguna sanadun qaciyun sanadun qaciyun waa markaan hawsha gooyo hawsha markaan gooyo wey inuu idin sharxayo idin qaybta sharxa idin qabanaya howlaha ma ma garanay maad fiiriseen almatn mashruuc soo idima qabanayo dhib ma laha almuhim midka la yidhaahdo qacigu waa inaadan ixtimaalka meesha ka saarto oon ku dhaho laa usalim kayfa wahwa kada waaba jmsi waxaa tihi waa diiday ma ogoli maxaa yeele waaba nijaase hada sanadun qaطciyun waa xoojin aad oola timid calى sabiil اlqaطci wاljasmi lalاxtimaal marka maxaan leenahay waa sanadun qaطciyun hadda meesha haddaad tiraahda laa usalimu kayfa wahwa najisun ood ka saarto lima laa yakunu najisan farqiga udhexeeya labada haddi cibaaro waad aragta idan taqsiimka sanadka aan qaybeyno waa ataqsiim min xayu suuratihi suuratuhu qaabkaad u cardisay amaad u sheegtay baan eegaynaa marna inuu yahay sanad mujarado diida mujarada ah cafwan markaad ku darta diidadii aad sanad ku darta sanadkaasi hadduu yahay sanad tajwiizi ah oo ixtimaal ah waxaan leenahay waa sanadun limiyun aw jawaasiyun aw tajwiiziyun hadduu si go-an aad u sheegta hawshiina waxaan leenahay waa sanadun qadciyun warkaa waan fahanay ila tahay tii hadda hadaad tiraahdo qubuuriyadu waa muslimin liannahum waxaad tihi liman laa yakuunu mushrikiin liman laa yakuunu mushrikin sanadkaasi manciga aan ku xoojiyey muxuu yahay noociisu magacii limiyun kayfa wahum mushrikuun baan ku idan nooc saddexaad baa ku walo la yidhahdo asanad alxalliy waa ku kuu sheegay labadaa uu kaaga booday ila wuxuu wadaadku wa minhu nawcun wa minhu nawcu yusamaa bilxalli waa sanadun xalliyu taasagaa sheekhu ku fasiro wuxuu ku wa huwa tacyiinu mawdici اlhalati sosaa idinkuma qoro waa inuu caddeeya saa'ilku meesha uu ku gafay mucallilku sanadkii hore waxaad u sheegatay si go-an mucallilku meeluu ku khaldamay iyo meeluusa ku khaldamay maadan ishaar maadan bixin midna maadan bixin ayib kii hore muxuu aha isaguna ahaa kan xalligu waxa weeye waa diido sanad wadata sanadkana waxaad ku caddaynaysaa ood ku tilmaamaysaa meeshuu ka khaldamay balaaduna ay ka soo gashay ninkan mucallilka ah mucallilka meeshuu ka khaldamay baad tilmaamaysa ood ku mudaysa marka inta badan asagu waxaa loo sheegaa uu cibaaro wuxuu qaataa yasixu maa dakata low kaana amru kada wa anuu matalan ku idhaahda laa usalim lucaabulkelbi inuu daahir yahay laa usalim baan ku gaabsaday sanadkii baan sheegay yasixu maa dakarta low kaana aahir alcayn yasixu maa dakarta low kaana طaahir alcayn ayb waa eegi haddee ila lucaabulkelbi waxaad tiri waa aahir baad ugu tiri mustadil warkiis wuxuu lucaabulkelbi waa طaahir liannahu mutaxallibun min xayawaan ku gaabso daahir hadduu raaciyo warkiis waa cadaysta saad u bulshado min xayawaan marka haddaan marayno xilliga saad u fahanto min xayawaan idan fahuwa aahirun buu soo istaagay markaas waxaa tii laa usalim yasixu maa dakarta oo inuu ducaabu lkalbi yahay low kaana min xayawaanin daahirin aw min daahiri اlcayn idan maxaad ku tilmaamaysaa waxaad ku tilmaamaysaa mustadil aafadu waxay kaa soo gaadhay waxaa tiri lucaab alkalbi waa aahir liannahu min xayawaan xayawaanka daahirka dhareerkiisu waa daahir waa sax laakiin aafadu waxay kaaga timid ay oo nijaasatul cayn qaba ya waxaad u qaadatay inuu lamid yahay xayawaanaadka waad ifahanteen bay la tahay sanad walba iyo xoojin walbood ku tilmaamayso mawdica alhalad ayaa waxaa la sanadun xaliyu yani wuxuu xalinaya ishkaalkii ishkaalkii iyo wahmigii iyo ihaamkii iyo labsigii galay ku jiray fii istidlaali اlmustadili aw اlmucalili baad ku tilmaamaysaa kaa waxaa laga cabiraa alxalli waatuu kuu sheegay macnahu xalliguna waa maxay waa ishtibaahu shayin biaakhara ishtibaahu shayin biaakhara gabagabadu inahaas wey fain kaana alwalu <coughs> idan <clears throat> waxaanu soo qaybinay sanadku inuu yahay maa yadkuruhu اlmucallilu ayib wuxuu mucalilku sheego wey maa yadkuruhu asaa'ilu uu u sheego taqwiyatan limancihi asanad waa maxay waa maa yadkuruhu saa'ilu taqwiyatan limancihi fain kaana calى sabiili اljasmi fahuwa qaطciyu wain kaana calى sabiili الtajwiizi wاlاxtimaali fahwa limiyu watajwiiziyu wajawaaziyu fain kaana mubayinan limawdic اlabsi wاlاجtibaahi fahwa xaliyun waan isfahanna ila tahay intaa matniga waa iska cadiya ila tahay ayb sheekhu wuxuu yidhi وأma mancuhu bالdaliili fahuwa gasb غayru masmuuci cinda الmuxaqiqiin لاstilzaamihi الkhaبطa nacam qad yatawajahu dalika bacda iqaamaة الdaliil calى tilka الmuqadimaةi الmamnuucati intaana hawshaa usii gudbin sanadka hadda waxaynu soo qaybinay bictibaari suuratihi marka la fiiriya qaabka ad u dhigtay ma majzuumba ma calى sabiil اxtimaal ba ma mubayin limawdic اlhalط wاlاجtibah fi istidlaal mustadili ba taas waan soo qaybin ma mujarad ba idan mancigu wuxuu gala e wadiifatu saa'il imisay ahayd saddex xil baad lahayd xilka u horeeye ahaa eh, almunaaqada halkay gashaa fi lmuqadimaat ararta hore ararta hore daliilka lagu dhisahay iyay ka dhex goojisaa halkaasaad gelin maxaabaad dhisiba intaadan dhisin baadan kugu haystaa mar hadduu dhisay oo istaajiyey waa inaad diin ka weerarto ama aada la timaado mucaarada la timaado idan mancigii ayaa wuxuu galaa baan idhi fi muqadimaati daliil manciga hadduusan xoojiyo wadanin fahuwa mancun mujarad hadduu xoojiyo wato fahuwa mancun maca sanad sanadkii maxaad u qaybaysay bictibaari asuura walcardi qaabka loo bandhigay saddex meequu noqday muxuu kale yaan wa qaطciyu walimiyu sheekhu wuxuu kaaga sheegay kii u daraa labadii kalena wuxuu oga tegay inaad fahmayso caasho garata wey annaga caasho garata noome waa nagu cusub yahay marka adwa almihim waa inahaas intaas waa sanadkoo la qaybay bi hada lictibaar dhan kale marka laga qaybay sanadku wuxuu noqdaa lix qaybood lixdaa qaybood haddaan maanta sheesheegno inaad ku mashquushaan baan ka baqi laakiin cashirka markaan dhameey u dambaysa haddaan maalin jalso u samayno dhibba ma lahaate wixii laga tagir sawa iska yartahay ma qaadi karto wa min shuruudi diraasa waxaa ka a ah kitaabka inaan la saarin wuxuusan qaadi karin waa khataca lagu baaba-ay wey markaad cashir bixinayso ama dersi dersiga waa inaadan gudagelin fii fanin aakhar naxwaad akrinaysa waa inaad sarfi ii gelin sarfiaad akrinaysa waa balaaqi ii laakiin wadaadaha soomaaliyeed say u muujiyaan tafawuq iyo dadka wax dheer yihiin wadaadku waa inuu jimatuurad sameeyo oo markuu risaale akrinayo dhowr iyo toban fan uu fooda kuu geliyo saad madax u qabsato wadaadku caalimsana u tidhaahdo warkay waad baan u malay waa khata fi diraasa wa fi tacliim waxaa ka hadlay saaxibu irshaad eh, mxuu ahaa irshaad alqaasid ilaa asna almaqaasid waa khata markaad fani akri fanigan lagu gaabso allaahuma maadadaas iyo cibaarada sharxaysa inay lugaha la gasho fani kale oo in wax laga tilmaa la fahmi karinba mooye ka naqdi hadda naqdigii waxbaynu ka tilmaanay waxaa ku caddaada naqdigu inuu maxduud yahay meelo khaas ah idan marka warkaan soo gaabshee marka sanadka laga fiiriyo sixadiisa fi lwaaqic marka hore aha ahaa min xayu suuraan fiirina iyo siduu u arko maanicu maanicu siduu arkaaye xaqiiqada marka la fiiriyo wuxuu noqdaa lix qaybood buu noqdaa ima an sanadu naqiidan lidacwa dacwadii aan sheegtay anugu ui waa sida xukumku waa sida iyo ma aha anugu maana sheegay anoo mxua mucallil ama mustadil ah waxbaan sheegtay wixii aan sheegtay waad mancido waad diiday markaad diiday diidada waxaad ku dartay xoojiye sanad loo yaqaano sanadka aada la timid hadduu yahay naqiida dacwa nafsan cayn addacwa waxaan ku ihi waaas waxaas waa insaan markaasaan ku ihi kayfa wahwa farasun ma nafsu naqiidi dacwaba ma aha waxaan ku ihi kayfa wahuwa hayru insaan insaanun wa hayru insaan soo naqiidayn ma aha naqiidan wa laa yajtamicaani walaa yartaficaani fi ani waaxid markaan la imaado sanadka xoojiyaha haddaan la imaado sanad burinaya wixi aad sheegatay cagsiga naqiidkiisa bitaxdiid caynan waxaa loo yaqaanaa waa asanad binaqid dacwa binafsi naqiid dacwa ima an yakuuna sanadu nafsa naqiidi dacwa dacwadaa waatee waa xukumkii iyo tasdiiqii iyo wuxuu sheegtay ninkii mustadilkaah ee mujiibkaah ama mucalilka ah iyo inaan la imaada matalan musaawi naqiidi dacwa wuxuu sheegtay wax laftirkiisa cagsigiisa oo naqiidkiisa imanine waxaan la imid musaawi naqiid naqiidu dacwa mid u dhigmo oo laakiin aan asagii ahay iyo inaan la imaado an yakuuna asanadu akhasa min naqiidi dacwa saddexdaa goor buu sanadku ku anfici saddex goorna ku anfici maayo mucallil markaad markaad saa'il an yakuuna sanadu acama an yakuuna sanadu mubaayinan an yakuuna sanadu acama wa akhasa min wajhi alkhusuus اlwajhi wاlcumuum اlwajhi ku anfici maayo an yakuuna sanadu acama muطlaqa min adacwana ku anfici maayo an yakuuna sanadu mubaayinan lidacwana ku anfici maayo saddexdaas kuma anfici maxaa ku anfacay markaad duminaysa dacwo biwadiifati اlmancina ku duminayso manci maca sanadka ahaa waxaad isticmaali kartaa an taأtiya bisanadin munaaqidin aw naqiidin linafsi اdacwa musaawin linaqiidi اdacwa akhasa min naqiidi اdacwa saddexaasuu ku anfacahay saddex iyo saddex meeqo wey waa lix lixdaa nooc buu noqdaa saddexda hore ku anfacaysa miaalla aan kaaga sheeg wixii dambena kutubta kale ka muraajici kitaabka aadaab albaxi walmunaadara la yihahdo uu leeyahay sheekh maxamed min ashanqiiti midan risaalada yar ee maxamed muxidiin cabdilxamiid ayay kitaab kastoo mudawalatan ka yar koorsan waad ka helaysaa inaad ifaanteen baan u malaynay ayib matalan waxaan idhi cafwan nasrane ba wuxuu yihi almasiixu ilaah almasiixu ilaah liannahu wulida min gayri abin wa kullu man wulida min gayri abin fahwa ilaahun falmasiixu ilaahun idan dacwigii adilada iyo muqadimaadkeedii buu sheegtay wuu istaajiyey أمنع wuxuu yidhi amnacu laa usalimu ma ogoli mana jiraysa kayfa wahwa hayru ilaahin kayfa wahwa say ku noqon waaye masiix ilaah ilaahba ma ahe dacwadii maxay ahayd dacwa almasiixu ilaahun sanadkii uu la yimid saa'ilkuna muxuu noqday hayru ilaahin hawshaa dambe iska daaya hayru ilaahin iska horgeeye ilaahun waa naqiidaan soo sa ma aha idan annaqiidaan laa yajtamicaan hadduu midkood sugnaado irtafaca athani hadduu midkood burana kii kalaa laazimi ma kulmi karaa inuu ilaah noqdo inuusa ilah udhexey ma jiro haddaa marka suga anahu hayru ilaah baطlat dacwa baطlat dacwa اlmudaci dacwa اlmucalili aw اlmustadil maxaan la imid laa usalim waa mancun min asaa'il xubnaha yaysan galaangeli mancun min asaa'il kayfa wahwa hayru ilaahina waa maxay waa mancun maca sanad marka la fiiriyo xisaabta horo min xayu alcardi qaabka loo bandhigo manciga maxaa ku noqonaya waa manci qaطci ah marka xaqiiqatulwaaqic iyo dacwada burinteeda laga fiiriyana waxaa la timid sanadun huwa naqiidu dacwa wixii la sheegto oo almasux ilaahun inuu yahay kayfa wa huwa hayru ilaah ilaahun wa hayru ilaah insaanun wa hayru insaan insaanun laysa biinsaan marka maxaan leenahay waa naqiidu dacwa intaa inaad fahanteen baan umarinhaya intaa fahanteen baan idan haddaad sanad la timaad ama xalli ha noqdo ama limi ha noqdo ama qaطci ha noqdee asagoo saddexdaaba noqon kara iyo haddana waxad ku darsanaysaa ima an yakuuna nafsa naqiid الdacwa waxaa ku yimid musaawi naqiid الdacwa musaawi naqiid dacwa maala waxaan dhi hadihi danaaniir zawjun liannaha munqasimaة ilaa mutasaawiyeyn wa kulu munqasimin ilaa mutasaawiyin fahwa zawjun hadihi danaaniiru zawjun zawjso lama yaqaan tirada dhaban ama shafciga ah ayb tirada laba isle u qaybsantaa la yihahda zawj af soomaaliga waxa dhaban dhaban baa la aan laba isleeg u qaybsamin waxaa la kisi midda ka sii darana tira mutaxan baa la yihahdaa noqotee nimanna way cagsiyaani waxaan ku idhi haadihi danaaniid shilimada aada gacanta ku hayso waa zawjun waa tiro laba isleeg u qaybsami karta hadihi dacwa zawjun wahiya dacwa hadihi danaaniiru zawjun waa dacwadii iyo tasdiiqii iyo qadiyadii iyo isnaadkii khabarigaha iyo warka ama xukumkii inaad fahantiin baan u malayn adilaad u dhaqado waxaa tihi liannaha munqasimatun ilaa mutasaawiyayn wa kullu munqasimin ilaa mutasaawiyayn fahwa zawjun fadanaaniiru zawjun saa'il baa iska wareeji wuxuu hi laa usalim laa usalim hadihi dacwa ma salimhaya ma ogoli kayfa wahwa fardun baan ku kayfa wahwa fardun say u noqon zawj waaba tira kisi ahe eh, ama waa tira mutaxane waxaad isu fiirisaa zawjun naqiidkeedan mubaashirka ah waa hayru zawjin ha khaldamin haadidananu zawju naqiidkeeda mubaashirka ah waxaa weeye inaad tiraa kayfa wahya hayru zawjin maada dhin waxaa tihi kayfa wa huwa fardun kayfa laa yajuusu an takuuna fardan ayib yasixu maa dakarta low kaanat hayra fardin hayra fardin ayib idan adu marka limigii iyo qacigii iyo muxuu ahaa kii kale xalligii hadoonta geliye maxaan la imid musaawi naqiid baan la imid walaysa nafsa naqiid soomada socon zawjun waxaa naqiidkeeda noqon lahaa tooska ah hayru zawjin laakiin waxaa idhi wahwa fardun fardiguna waa musaawi naqiid hayru zawjin tiro isla eg ma aha iyo waa tiro mutaxan isku macno wey xagga macnaha nuxurka xagga alfaaday kala duwan yihiin laakiin nuxurku isku meel bay idan sanadka aad la timid bimusaawin naqiid asna wuu ku anfici lanna musaawi naqiidi waa naqiid dacwa labada shay hadday isku mid noqdaan isku shaqay qabtaan naqiidku hadduu dacwada burin jiray musaawi naqiidda dacwada waa burinhaya waa ay fahamteen baan umayn aan ka socono waxaa ku yimid an yakuuna akhasa an yakuuna akhasa laftirkeedu kama sii dheero kama sii dheero waxaa weeye in qaacida taqaaneed mxuu ahaa maxaa la odhan jiray mxuu ahaa intifa اlakasi intifa اlakasi ystalzimu intifa alcami walaysa alcaks tii wey tii wey naftirkeedu macnahan baa shabax baan mudutuul baan meel ka arkay miaaladay wadaadu u celiyaan mudutuul baan meel ka arkay maxaa daka naatiqun liأnnahu insaanu fadaaka naati ama fawa naati waxaa tiri mutuushaasi waa ruux fikra nudqigu kii hadalka uma jeedaan waa alquwa alfikriya aw alquwa alcaqliya almudrika lilmaxsuusaati walmacquulaat bay ka cabiraan aduu aadamaha mutafakirka ee fikran baa loo jeeda mutuushaasi waxaan kuri dabeer mehe geedna mehe waa dad kadibna adilaan keensado waxa aan arkaya baan sheegay saa-il baa lima laa yajuuز an yakuuna farasan kayfa huwa farasun waa y fahanteen baan u malinhayaa anugu waxaan sheegtay inuu insaan yahay soo ma addacwa huwa inuu insaan yahay waxaan hiyo dacwa naqiidu dacwa wuxuu noqon lahaa hayru insaan naqiidu dacwana maanan keenin musaawi linaqiidu dacwaana sanad maanan ka dhigani ee waxaan la imid akhasa min annaqiid akhasa min annaqiid hadiyo koor waxaad ka firinaysa khusuuska iyo tabaayunka iyo cumuumka iyo tasaawi waxaad ka firinaysaa naqiidu dacwa sanadkaad la imanayso iyo dacwada naqiidkaad isku firin ima an taأtiya bisanadin huwa naqiidu lidacwa aw bisanadin musaawin linaqiidi اdacwa musaawin lidacwa ma waa lilnaqiid nisbada waxaad ka fiirin bayna الnaqiidi wa bayna الsanad anisab alarbac soo ma garanaysaa anisab alarbac waad garanaysaana labada shay hadday isku mid yihiin oo midkood kala faaruqi karin ashay-an idaa lam yufaariq axaduhuma alaakhar aslan fahumaa muta mutasaawiyaan kalasadi waalleydi wa kalinsaani wاlbashari lafdiga insaan iyo bashar waa annisbatu baynahuma o atasaawi لأna axadahuma laa yufaariq اlآkhra muطlaqan ma kala dhaqaaqaan isku mid mutasaawiyan baa la yihahdaa labada shay hadday marnaba kulmi karinna mutabaayinaan baa kalinsaani wاlxajari hadday marna aysan kulmi karin warka waad fahanteen baan u malay maxaa ku yimid in midkoodka kale uusan faaruqi karin ka kalena uu faaruqi karo waxaa la yidhaha alkhusuus wاlcumuum اlmuطlaq so sidaa ma ahayn an yufaariqa axaduma alaakhara fi bacdi الsuwar ayib midna uu kuma faaruqi karo kaalxayawaani wاlinsaan alxayawaan wاlinsaan mar walbo xayawaan ee insaan la helo hee wujid alxayawaan laakiin mar walbo xayawaan la helo shardi maa in la helo insaan markaas waxaa ka dhexeeya nisbada loo yaqaanay alkhusuus wاlcumuum almutlaq ayib haddii labada shay mid walba mar u dhaqaaqi karo marna ay kulmi karaan yajtamicaani taaratan wa yaftariqaani taaratan waa cumuum iyo khusuuskii aad dhihi jirteen wajhi ayib muxuu ahaa kalinsaani wlabyadi soo sidaa ma aha kalinsaani walabyad abyadku insaan ruux cad na waa noqon karaa abyadku hayr linsaanna wuu noqon karaa soo sidaa aljiga iyo caanaha iyo barafka iyo waa cad yihiin xaashiyada waataanba insaannamana waana caddahay marna way kulmahayaan alabyad walinsaan yajtamicaani fi linsaani alabyad alinsaanu walabyad yajtamicaani fi linsaani alabyad wayaftariqaani fi lcaaji wallabani wazujaaji alabyad ayib wayaftariqaani aydan fi linsaani اlaswad ruuxa madow abyad baa meesha laga waayo soo sidaa ma cadna insaannimaa laga waayay ayib ruuxa madowna maxaa laga waayey abyadnimo idan idaa kaana yaftariqaani taaratan wayajtamacaani taaratan waxaa loo yaqaanaa khusuus iyo cumuum wajhi ah saddexdaa dambe tabaayunka iyo tasaawiga waxaan rabaa waxaan rabaa labadan dambe cafwan khusuuskii cumuumka wajhiga ah iyo tabaayunku marnaba ku anfici maayaan xagga iska gee saa'ilna ma anfacaan mucallina ma anfacaan maxaa ku anfaca naqiidu dacwa iyo tasaawi iyo alakhasu mulaqan alakhasu mulaqan kii hadda aan hayna waa alakhasu mulaqan waa tii hadda aan hayna maxaa tiri waxaas mudutusha waa insaan anagu waxaan ku idhi kayfa wahwa farasun naqiidu dacwa wuxuu noqon lahaa inaan ku dhaho wahwa hayru insaan laakiin waxaan ku idhi faras weeye faras iyo waxaad ku fiirisaa hayru insaan nisbadee ka dhexaysa wa huwa hayru insaan iyo farasun oon la imid maxaa ka dhexeeya khusuusun wa cumuumun mutlaq ayib sanadkan waa akhasu min annaqiid dacwadu maxay ahayd huwa insaan naqiidu dacwa waa maxay huwa hayru insaan huwa hayru insaan maana isticmaalin sanadkan waxaan ka dhigtay akhasu min annaqiib akhasu min annaqiib waa ifeenta ma ohanlaya oo farasku wuu ka khaasan yahay hayru insaanka hayru insanka wuxuu noqon karaa libax buu noqon karaa oo daanyeer buu noqon kara oo dugaag buu noqon kara oo wax kalou noqon karaa hayru insaanka laakiin farasku waa hayriyo insaanko kasii khaasan hayriyadiis soo haddaad burisay marka ood la timid akhasa min annaqiid fakaanaka aatayta binafsi naqidi wa aqwa minhu shay naqiidka kasii hoosayba hadaad la timi dacdu waa burtay waxayna ku dhisanta qaacida loodhan jiray intifaau اlahasi yastalzimu intifa alcami wa hubuutu اlahasi yastalzimu hubuuta alacami akhasku hadduu meesha ka baxo akhaskii meesha tu ka baxo acamku inuu ka baxa shardi maaha laakiin hubuudka waa islaazimaan hubuudka talaazum baa ka dhexeeya hubuudka talaaum idaa habata alakhasu habata alcam in insaaniya la helo xayawaanin la waayo suuragal ma ah laakiin haddii acamkii la waayo alxayawaaniya waxaa la waayahayaa insaaniya intifaac alcami yastalzimu intifac alakhas wa hubuut اlahasi yastalzimu hubuut alcam laakiin intifaac اlakhasi laa ystalzim intifa amwan ismaana ila tahay idan dacwada burtay saddexdaas sanadun akhasa min naqiid dacwa sanadun musaawin linaqiid dacwa alityaanu binafsi naqiid naqiid dacwa saddexdaa way ku anfacahayaan saddexda kale muran baa ku jira muranku muran wuxuu kaga jiraa qeybta cumuumkii khususka wejiga ah muran ku jira waxaa weeye alcamu muطlaqan iyo tabaayunku iyo khusuuskii cumuumka wejiga ah khusuuskii cumuumka wejiga ah iyo tabaayunka nooc saa'illa ma anfacaanoo xaq maaha inuu keensado dooduna ku soconayso waana khalad mucallina ma mana burin karo laakiin alityaanu bilacami hadduu waxaa isticmaali kara mucalilka markeedanu gaari doona hadii waqti loo hel saddex hor ku daysano mancigii ima an yakuuna mancan mujaradan waima an shantaa daqiiqa bal aan ku gebagabeeyo an yakuuna mancan mujaradan aw mancan maca sanad sanadka ima an yakuuna limiyan aw eh, xaliyan aw qaciyan dhankan waa xaggii suurada iyo cardigii k qaabkaad udhigto marka laga eego marka laga eego burinta uu burinaya dacwadii iyo wixii la sheegtayna wuxuu noqon karaa lix nooc saddex anfacaysa saa'ilka iyo labo midnaba saa'il iyo mucallim midna aba iyo hal mucallilka anfacaay oo alatyaanu alacam ibtaal acamiga ah taa inama khusayso ima an taأtiya marka adiga saa'ilka muctaridka ah binafsi naqiid الdacwa kayfa wahwa غayru ilaahin wa ima an taأtiya bimusaawi naqiid الdacwa kayfa wahwa fardun waa soo maray ila tahay wa ima an taأtiya biakhasa min naqiid الdacwa kayfa wahwa farasun inta wersbaana ila tahay inta yarta marka aan ku daro wa amaa mancuhu mancu saa'il daliila eh, mancuhu mancu saa'ili uu manciyo muqadimata daliil amaa mancuhu mancu saa'il muqadima uu manciyo bidaliili daliil uu ku manciyo isagoo daliishanay waxaa lagaa rabaa ku gaabsato laa usalli amnacu marka waxaa tidhi amnacu walaa liannahu kada wa kada haddaad sanadka iyo istidlaalka keento bacda almuqadima wa iqaamat lmucalli addayla calayha saxwe laakiin afka aan kala qaaday anoon weliba adiladii gaadhin baad adugu tiri waan diiday wadaylu qowluhu tacaala wa xadiidu rasuulilah wa ijmacu lmuslimiina walqiyaasu sar waad siidays tan waxaa loo yaqaanaa qasbi waxaad marooqsatay beelaqo wey waa dood beelaqa ah dood saxa ma ah dooddaas waxaad lianno wadiifadooda waxay ahayd wixii la keeno ee la toosiyey la dhisay inaad dumiso ee ma ahayn xilkaada iyo xubinkaadu dhisid daliil alistidlaal waa wadiifatu اlmucallili wاlmustadili wاlmujiib waاlictiraadna waa maxay waa wadiifatu الsaa'ili haddaad marka baashii adugu shaarka gashataba tiraado waxaa weeye wadaliilu wadaliilu waxaad booliyatay ood dhacday e shaqo uu ninkaa lahaa wa ama mancu mancu saa'ili almuqadima bidaliil uu ku manciyo fahuwa asbun boob baa loo yaqaanaa asbun wey hayru masmuucin aan la dhagaysanin hayru maqbuulin fii cilmi lmunaadara cinda almuxaqiqiin liistilzaamihi qasbiga keensigu keensanayaana loo diiday alkhabda gabidhac iyo hamagsi buu keenaya dooddo dhan baa kharimaysa yaa mustadila yaa muctarida xaggee u socotaa wuxuu dhan baa baashu inay si tartiiba ku socoto adwaarta la qaybsa nin walba xilkiisa qaataa la ka dhacaysa iyadoo sidaa tahay hada madhab almuxaqiqiin waa culimmada badankood ama kulligood ilaa naadira wadaadkii laakiin fanniga dejiyey eenu soo maray muxuu ahaa rugnudiin alcamidi alxanafi sabraqadi alfaqiih asagu wuxuu qabaa qasbiga xataa waa bannaan wax lagu weeraray wey waa nin wataba wuxu dhan isdhexbooda wuxuu idhi alqasbu waa wadiifatu maqbuula fi lmunaadara de maxaa socon waxyaabaha lagu galay ka tahay ee lagu galay uu yidhi muxuu ahaa walaysa cilmuhu muxuu yidhi mima yurshidu ila allah wadaari alaakhira walaa huwa min cuddat اlqabr wallahu mustacaan soo ma ahayn warkii dahabi ku galo galo wey idan gasbi ma socon liistilzaamihi اlkhabطa goormaa laakiin aad wax mancin kartaa bidaliil nacam qad yatawajahu lmancu wey mancigu wuu socon karaa waa la aqbali karaa bacda iqaamati اlmucallil اdaliila mucallilku markuu qotomiye daliilka kadib calaa tilka almuqadima almamnuuca wuu kuu socon muqadimada aad diidantahe laa usalim aada leedahay haddii mustadilka daliilkeeda uu sheegay manci maca daliil wa maca sanad baa ku fura laakiin kuma furo inaad isdila la timaado isdila inaad la timaado kuma furo qabla iqaamati dikri lmucallili addaliil warkaa jirtaa asbi baad wadaa waxaan kaga baxaynaa qayb wain kaana aani wuxuu u gogooday naqdin manci waad ka soo baxday wadiifatu saa'ili waa alula waa almancu tafaariicdeedii wixii suuragal ahaa maca alikhtisaar waynu soo sheegay laba masle aan ku daro keliya maslada kood waxaa weeye mancu lmaanici mancu lmaanici qad laa yaduru lmucallila labadaa masalo muhiim jiddan wey maslada kood waxa wey maanica mancigiisu mar baa laga yaabaa mucallinka inuusan dhibin waa goorma waa markii uu xambaarsan ictiraaf dimni ah amnacu baa tiri mancu lmaanici qad laa yaduru lmucallila waa goorma waa idaa kaana mushtamilan calaa ictiraafin dimniyi ayib wixii waxaa tihi ma ogoli ma ogolin waxaaba la socoto ku dhex jirta ogolaasho marka lagu leexan maayo mancu lmaanici qad laa yaduru lmucallila whuw ida kana mustamilan al tirafan damniy mala waxaa tia alcaalam mutaayir wakulu mutaayirin xadi alcaalamu xadi baan ku ii hada huwa adacw alcaalamu mutaayiru wakulu mutaayir alcaalamu xadi cafwan mutaayir ba kadhiga dhimaas dama mariya alcaalamu mutaayiru wakulu mutaayirin xaadi falcaalamu xaadiun markaasa waxaan ku ihi waxaad deliisha waxaa tii liannahu laa yakhlu min alxaraka wasukuun caalamku inuu xadii wa kutusahayo dhaqdhaqaaq iyo tanaqul iyo tagayur kama eh, madhnaado eh, ah, inahu laa yakhlu min axarakati wasukuun muctaridi wuxuu ihi marka amnacu amnacu lannahu qad yakhlu cinda xuduuihi cinda xuduuihi ama kayfa yakhlu waqad yumkinu an yakluwa kayfa yakunu xadiian waqad yumkinu an yakluwa cinda xuduuihi waxaa tiri maya see ku dhacay hawsaa sallin maya caalamku inuu xaadid yahay ma sallin waxaa daliilkaa daliishato annahu hayru khaalin ama laa yakhluc can ilxakad wasukuunna muran baa ku jiro waxaa dhici karta inuu caalamku ka manaado xaraka iyo markii la abuuraya la dejinayo horeba horeysa muxuu sallimay hadda inuu mutahayir yahay hadda hadda inuu isbedelayo oo xuduus jiro hadda sallim laakiin muxuu ka murmay ibaana xuduusihii aluulaa idan waa mancun mutadaminun ictiraaf lama aqbalahayo lama aqbalahayo maala waxaan ku ihi fulan waa muslim liannahu yaquulu laa ilaha illa allah nin walba sideedan waa muslim waxaa tii kayfa waqad yaxtamil an yakuuna qad kafara min qabl hadda inuu muslim waad waad sallintay laakiin maxaad ka murantay two thousand two giibu wartaa hore way horreysay hadda maxaan isku haynaa <laughs> idan waa ictiraaf dimniha ah. idan mancu lmaanici qad laa yaduru almucallila wahwa ida kana mushtamilan ala ctiraafin dimniyin masalada labaad maanica mancigiisu inuu daahir yahay oo sariixa shardi ma aha mancu lmaanici laa yajib an yakuuna daahiran siyaaqa in laga fahmaa laga yaabaa maalan waabaan ka tegayba dacwaad sheegatay waxbaad ku dhawaaqday kadibna waxaan ku ihi amnacu kama bilaab waxaan ku ihi kayfa kayfa laa yajuuز an yakuuna farasan baan ka bilaabay sanad baan ku mashquulay sanad iyo halkaasaan aaday amnacu iyo laa usalimu iyo midna ma dhihin siyaaqaasaad ka fahmi mancu lmaanici ama ana almanca laa yajibu cafwan ana almanca laa yajib an yakuuna ظaahiran bal qad yufhamu min الsiyaaq inahaasaan ku gebagabeeyo in sha allahu tacala hada biاllahi towfiiq